bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alslaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo toddobaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma cala nabiyina muxamed bni cabd illah khatam اlأnbiyaءi wاlmursaliin وعalى alihi وaصxaabihi وaslama تsliima kasiira ama bacd allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma yanfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calaa kuli xaal waxaynu ku dhex jirnay akhlaaqdii nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdaasoo laba qaybood ahayd qaybta hore aynu ku dhex jirnaa waxay ahayd akhlaaqda khilqiga ah ama jibiliga ah ama daruuriga ah ee ilaahay qofka uu ku abuuray akhlaaqda nebigana ta u sarraysa ahayd akhlaaqda qaybta iyadu muktasabka ah ama diiniga ah ama loo yaqaan alaadaab sharciya iyada xagga dambu ku dhigi doonaa waana talaga dayan karo waaya wa amaa fasaxatu lisaan nabiga fasaaxadiisii waa codkarnimadiisi wa balaagatu lqowl iyo hadalkiisa xeel dheeraantiisa cilmiga balaaqada laydhaa baa ka warrama alfarqu bayna alfasaaxati waalbalaaqa mar kalena wuu soo celin faqad kaana sala allahu calayhi wasalama min dalik nebigu waxa uu kaga sugnaa fasaaxada iyo balaaqada bilmaxalli alafdal meel qiimo badan bilmaxalli alafdal meel aada u tayo badan oo qurux badan buu nebigu kaga jiray fasaaxada balaaqada wاlmawdic اladii laa yujhal waa meel aan la ilaawi karayn oo aan laga jaahil noqon karayn waa sulaasatu طabci marka erayo luqaa buu isdabagelinaya dabeecad sahlan sulaasada waa saalka waa baraacatu manzac baraacaduna waxa weeyaan shayga markuu mutafawiqa yahay ee uu sareeyo marka baraacatun munzac ama baraacatu munzac meesha laga soo siibay oo ereygaa laga soo qaato saraysa mutafawiqa wa iijaazun muqaac iijaaz la gaagaabiyey kalaamku waa laba qaybood qayb waxaa la idhaha iijaaz qaybna ilaaq cilmiga balaaqada lagu qayaxa ah marka ijaasku waa kelmado koobkoobanoo macno ballaanan xambaarsan ibnaabkuna waxa weeyaan hadalkii oo isku macno uun sheegayo soo noqnooda ama lagu sii luga fidsadoo lagu sii xeel dheeraado walakum fi lqisaasi xayaa ijaas baa ku jira nolol baa ku jirta marka la sharxayo bogog dhan baa lagu sharxaa aayadda siday nololigu jirtaa nebi muuse ilaahay weydiiyey oo waxau ihi wamaa tilka biyamiinik yaa muusa jawaabtu waxay hiya casaaya kumudayna idnaab buu sameeyey atawakalu calayha waahushu biha calaa hanami waliya fiiha maaaribu ukhraa waxaasoo dhan mudaldalay macnaha uu keenay waa macaani kale oo imika aynaanu banbaxayn hadal ku macaasanaya baa la idhaha laakiin waa iijaaz markuu kuleeyahay iijaaz muqaaca waa hadal la googooyo gaagaaban xikmadaha rasuulku waaya wanasaacatu lafdi ereyada rasuulka lafdigu waa eraygii nasaacay lahay nasaaca marka nasaacada muxuu yidhi nasaacada saxa kanuunkaa saxa ah, sida maaragtay kuwa nuunka qoraya sax fasaxada hor usoo sheegay nasaacadu waxa weeyaan waa khuluus aw ilwuduux eray waadix ah ama eray khaalisa buu nebiga ku hadlaya wajazaalati qowl iyo qowlkiisa oo jazli ah shaygu marka uu yahay jaziil waa mudakar wax weyn oo taabagala wey kajazaalati qawli qawlku ama waa daciif ama waa waa shay jazli ah qowl mudakar ah wasixati macaani iyo macno ansaxay wa qilati takalufin iyo isagoon iskuma dhibin oo intan oo dhan markuu ku dhawaaqayo iskama doondoonaye waa mawhibe ilaahay uu siiyey qilatu takaluf isma kadeedayo isma darqiyayo uutiya jawaamicu lkelim kelmado guda ballaadhan oo macno weyn baa la siiyey jawaamicu lkelim waa kii nebigu sheegaya lahaa waxyaabaha ilaahay ambiyada uu kaga duway wa uutiitu jawaamica alkelim kelmado macno ballaadhan oo koob kooban ayaa ilaahay uu siiyey wakhusa waxaa lagu gaar yeelay bibadaa'ici alxikam xikmado badiica cuscusub wey mubdic shayun badiic waa shay cusub oo maaragtay qurux badan wacullima alsinata alcarab luqadaha carabtana waa la baray ila waa kii lahaa ina hada qur'aan unzila calaa sancati axruf toddoba xaraf baa toddoba luqaa lagu soo dejiyey qur-aanka toddoba siyood fa kaana yukhaadibu kula ummati minha bilisaaniha fakaana yukhaatib wuxuu ahaa nebigu mid kula hadla kulla ummati ummad kastoo minha carabta kamida mida bilisaaniha luqadeedu kula hadlayay min tacbiir aal min tacbiiri almaxalli wa iraadat alxaal bay dhaa carabka haddii la sheegay luqadii baa loo jeeda waxaa lagu hadlaa maaha carabkan jirka ah ee cudwiga ahe waa luqada kasoo baxaysa qolo walba carabkoodu kula hadlayay luqadooda wey wa yuxaawiruhaa wuxuu kula sheekaysanayu kula doodi jiray biluqatihaa luqadooda wa yubaariihaa waa kula tartamayey fii manzaci balaaqatiha balaaqadeeda meelaha laga soo qaatay ereyga meeshay ka soo qaateen unbu isaguna ka soo qaadanaya mubaaraadkuna waa musaabaqada ciyaaraha iminkaa la ydhaha almubaaraat macnaha waa tartamada wey wa yubaariihaa fii manzaci balaaqatiha ummad walba waxa uu kula tartamayey ereygaa dariiqa ah meesha mansaca ahe laga soo qaatay meel qaldan kama soo qaadanay xataa kaana kaiiru min asxaabihi in badanoo asxaabta nabigii yas'aluunahu waxay weydiin jireen fii kayri mawdinin meel qura may ahayn be meelo badan bay hayde can sharxi kalaamihi wa tafsiiri qowlihi bal kalaamkaaga noo sharax bal qowlkaaga nooca noo nasri ila qowlku markuu baliiq yahay waxa had iyo jeer weeyaan waxa ku jiri kara sarbeeb iyo maldahaad iyo inuu laba macno yeelan karo mid dhow iyo mid dheer iyo marka waxay odhan jireen bal waxaad ula jeeda taa noo fasir can sharxi kalaamihi wa tafsiiri qawlii bay weydiin jireen kalaamkaaga noo sharaxo qowlkaaga noo fasir balaaqada uu leeyahay daraaddeed man ta'ammala xadiiahu wa siyarah qofka nebiga xadiidkiisa u iyo siiradiisa calima daalika wataxaqaqa arrintan wuu ogaanaya waa xaqiiqsanaya calima daalika wataxaqaqa waay qofka u fiirsada xadiidka rasuulka ee u siiradiisa wuxuu garanayaa codkarnimada aftahanimada balaaqada ilaahay uu siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaysa kalaamuhu maca quraysh hadalkiisa uu quraysh la hadlayay uu la sheekaysanayay u waxgaarsiinayaa la mid ma aha ka kalaamihii kolkuu la hadlayo maca aqyaali xadramuuta wa muluuki lyamani wa cudamaai najdin madaxda meelahaa joogta markuu la hadlayo la mid maaha aqyaal qayl waataynu hore usoo marnay inuu yahay boqorka yar ee barasaab goboleedka ah ee aan gaadhsiisnayn boqorka weyn kaasaa qayl laydhaa akyaaltuna waa jamacii xadramud iyo mulukulyaman eryadan yamanta kuwa ka madaxda ahaa berigaa sanadajaahiligiibaa qayl iyo akyaal iyo la odhan jiray wixii kasii sheena axbaashba kuwa axbaashdaana iyagana waa waxau ahaa dee najaashiyo kuwan kale kisra kayaasir waay marka xadaramuuti iyo madaxda yamaneed markuu la hadlayo markuu qurayshu la hadlayo iyo culamaau najbi najbiguna waa xagga galbeedka bariga sacuudige dadkaa markuu la hadlayo waa kala duwanaaye xaggan iyo xaggani bal yastacmilu likulli qabiila qabiilo walba wuxuu nebigu kula hadlayaa ma staxsanathu min alalfaaq ereyada ay wanaajisanayso ereyada ay jeclaysanayaane soo dhowaynaya ee fasiix ay u arkayaan iyo waman tahajathu waxa ay wanaajisanayso min duruqi lbalaaqa balaaqada wadooyinkeedaiyo qaybaheeda waman tahajathu qabiiladaas shayga ay wanaajisanayso min duruqi lbalaaqa balaaqada qaybaheeda kala duwana wax kasta oo fasiix iyo wanaaga ay u arkaan ummaddaasi buu kula hadlayay sababtuna waxay ahayd liyubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dadka diinta lagu soo dejiyo si ugu iftiimiyo ugu caddeeyo waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii lagu soo dejiyo siaad dadka u cadayso waliyuxadita annaasa bimaa yacmaluun bimaa yaclamuuna miya ah, yaclamuuna baa wanaagsan yacmaluuna buu ihi bimaa yaclamuun qolo waliba waxay garanayso kula hadlaya sidaasay tahayoo usluubka dadka wax loogu sheegayay ka mid tahay in wax ay fahmi karaan iyo si ay waxu fahmi karaan wax loogu sheego marka lala hadlayo dadka dabaqada mutacalimiinta marka lala hadlayo caamada marka lala hadlayo reer miyiga marka lala hadlayo reer magaalka marka lala hadlayo waayo kalaamkuna wiyo kalaam sahalahoo ay fahmi karaan sidoo kale tusaalayaasha loo soo qaadanayaana qaar ay fahmi karaan waa inuu noqdo haddaad miyiga tusaalahooda usoo qaadan weydaad tusaalayaal magaaladaa usoo qaadato aada uma fahmayaan reer magaalkana haddaad tusaale miyi ka magaalada uga wanaagsan marka waxaa lagula hadlayaa sluubkii ugu fiicnaa ee ay wax u fahmi lahaayeen ila waa dawe marka fasaaxatu lisaan nebigu saasuu ku ahaa wa amaa kalaamuhu almuctaad hadalkiisa caadiga ah wa fasaaxatuhu lmacluuma iyo fasaaxnimadiisii la yaqaanay wa jawaamicu kelimi iyo kelmadihiisii gudaha ballaadnaa wa xikamuhu lma'suura iyo xikmadihiisii lasoo naqilaya lasoo gudbinayay faqad allafa annaas dadku waxa ay ka qoreen fiiha dawaawiin kutub waaweyn baa laga qoray laqad allafa annaasu fiiha dawaawiin culimadu kutub waaweyn bay ka qoreen intaaba wa jumicat fii alfaadiha wa macaaniiha alkutub wa jumicat kalaamkiisa muctaadka ah waxa iyo arrimaha aynu soo sheegnay waxaa laga jamciyey fii alfaadiha ereyadeeda iyo wa macaaniiha ereyadaasi macaanida ay leeyihiin alkutub kutubaaba laga qoray oo kitaabka dee tobanayada mujallada ee uu leeyahay ashifa fi xuquuqi lmustafa in badan markuu imaamu nawowi saxiixa muslim sharxayo qaala alqaadiciya fi shifa uu kitaabkaa soo qaato matnigiisa a tobaneeye mujalad intaa wuxuu ka hadlayaa sifaatka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xuquuqdiisa wa waxaa ka mid a ah maa yuwaazii fasaaxatan walaa yuqaabal balaaqa maa yuwaazi marka muwaasaadku waa macna almuqaabala ya ma laa yuwaasa fasaaxatan walaa yubaara balaaqa haddiisaa loo tixgeliyano markaa nafyiga la eego maa laa yuwaasa fasaax wax aan fasaaxo lagula lala qaabili karayn walaa yubaaro balaaqa balaaqana aan lala qaabili karayn macnaha marka la eego kutubtaas waxa laga qoray iyo xikmadaha rasuulka laga ururiyey waxay ka kooban yihiin waxaan fasaaxadna lagala hortegi karayn balaaqadna lagala hortegi karayn macnaha shaygu markuu kelmaduhu si aada u qurux badan u qoran yihiin oo macnahooduna waadix yahay fiiha fasaaxa marka macnahoodu yahay macne mid dhow iyo mid dheer leh fiiha balaaqa balaaqa ayaa ku jirta waaya ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi almuslimuuna tatakaafau dimaauhum wayascى bidimatihi madnaahum wahum calىa yadi man siwaahum annaasu kaasnaani اlmeshj almarءu maca man axab laa khayra fii suxbati man laa yaraa laka maa taraa lahu annaasu macaadin ma halaka imru'un carafa qadrah almustashaaru mu'taman raxima allahu cabda qaala khayra fakanim aw sakata fasalim aslim taslam wayu wayuutika allaahu ajraka maratayn iyo dee inta kale soo socota waa axaadiid fara badan oo xikmada ah waa yucallimuhum alkitaaba waa xikma xikmaddu ummadda baraya wey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka eleyadan fiiha balaaqa wa fiiha fasaaxa wa fiiha nashaaca wixii uu soo akriyoo dhan ba ku jira waa axaadiis dhinacyo kala duwan ka hadlayo kutubta markaad akhrisanaysa midba baabaad ku aragta baab ahaara wa baab tacaawun wa baab alcibaadaat midba meel almuslimuuna tatakaafau dimaauhum muslimiinta dhiiggooda wuu isu dhigmaa rag iyo dumar wayascaa bidimatihim adnaahum magantoodana waxa ku shaqaynaya oo ku howlgeli karaa ka ugu hooseeya ee qofna magantiisa lama xaqiri karo wahum yadun calaa man siwaahum cidda kasoo hadhay gacan keliya u yihi way u midaysanyihin uma kala baxaan cadowgu ma kala qaadi karaa iyagu ciddii ka soo hadhay way u midaysanyihin waa arrin siyaasadeed buu ka hadlaya annaasu ka asbaali ilmesh dadku waxa ay la mid yihiin ilkaha firinka oo kale ilkaha firinka firinka ilkihiisu ama saqafta way siman dadkuna ilaahay hortiisa saasay u siman carab iyo cajam maalqabeen iyo faqiir qawi iyo daciif haddii ay muuminiin wada yihiin almar-u maca man axaba qofku wuxuu wehelinayaa cidduu jecelyihi tafaasiil badan baa laga bixin karaa ka wanaagsanina kii wanaagsanaa ka xumina kii xumaa laa khayra wanaag kuma jira buu nebigu uri fii suxbati man qof inaad la saaxiibto qofkoo laa yaraa laka aan ku arkaynin maa taraa lahu waxaad u arkayso qofka sidaad ku u qadarinaysa aan kuu qadarinayn in lala saaxiibo ma mudna hadduu ku istibcaafsanayo adiguna aada qadarinayso dee iskaga tag hadaa la saaxiibe marun baydan isku qumbacanayn intaydaan isku dhicin iskaga tag annaasu macaadin dadku waa qaybo xagga gobonnimada iyo la-aanteed macaadin sida macdantu meel dalsanah iyo meel dalxunaba ay u leeday dadkuna waa noocaas dad wanaagsan iyo dadxu maa halaka ma waxma noqdo dhibaata kuma dhacdo imruun ma halaagsamo carafa qadrahu mustawihiisa gartay qofku kol haddii heerka uu taagan yahay uu isgarto oo uu isqiimayn karo waxba ma noqdo karkaarka ma weynaato laakiin qofku markuu isu qaato waxaanu ahayn markaasaa dhibaata dhibaata ay haysataa almustashaaru mu'taman qofka la aaminay qofka lala tashaday waa la aaminay sida laysugu aamina adduunka ayaa la isugu aaminaa arrinka marka qofka wax kaala tashadaa wuu ku aaminaye talo wanaagsan siiyo ha khiyaamayna raxima allahu raxima allaahu cabdan ilaahay qof ha u naxariisto qaala khayran wanaag ku dhawaaqay oo fahanima qaniimadii iyo ajri helay aw sakata aamusayoo fasalima nabadgalay habku anima salima habku isugu dhacaya waad arki xataa marka la eego almustaxsanaat albadiiciya ereyada quruxdooda iyo siday isugu sarjaran yihiin ayaa rawnaq gaara leh dhadhan gaara aslim taslam buu ku yihi ninkii raqle la odhan jiray waa alislaam aada nabadgeshide aslim soo islaam yu'tika allaahu ajraka maratayn abaalkaaga ilaahay laba jeer buu ku siin wuxuu nebigu uhi ina axabakum ilaya waarka aan ugu jecela wa aqrabakum minii ee iigu dhow majaalisa yowmi alqiyaama maalinka qiyaamaha iigu dhow axaasinukum akhlaaqa waa kuwa ugu akhlaaq wanaagsan baan ugu jecelahoo iigu dhow qiyaamaha almuwada'uuna aknaafan ee garbahoodu goglo yihiin macnaha dadka garbaha u goglo ama naxariis badan u fidiye garabka u laalaadiyeen gaashaanka iyo garabka ku dhufanin aladiina ya'lafuuna waa kuwa dadka soo dhaweeya wayulafuuna lasoo dhaweeyo waa kuwa lagu ururayo iyaguna dadka ku ururaya dadka kale erya laga fogaanayn wabima raxmati min allahi linta lahum walaw kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlik saa ilahay nabiga ku sifeeyey axaadiidtani waa googoos midba inbuu ka soo qaatay nin baa laga warramaya wuxuu uhi lacallahu kaana yatakalam ma laga yaabaa inuu ahaa mid ku hadla bimaa laa yacniihi waxaan khusaynayn aw yabkalu ama wuxuu ku adeegi jiray bimaa laa yugniihi waxaan waxba u tarayn ararmuu ku armuu ku hadli jiray waxaan waxba u tarayn armuu ku bakayli jiray waxaan waxba u kordhinayn oo ceeb iyo cayr isugu darmata waaya ha isku mashquulinin wixii aan waxba ku kordhinayn adduun iyo aakhiro ha ku bakaylin wixii ceebi un kaa raacaysan calafku siinay wa qowluhu baa ka mid a dulwajayni laa yakunu cinda allaahi wajihan qofka laba ilaahay agtiisa wajiilo ma noqdo hadduu laba yahay ummadda agteeda ilaahay agtiisa qof weji iyo sharaf le noqdo wa kaana cinda allahi wajihan nebi muuse wanahyuhu wuxuu nebigu diiday erayadan ufiirso soo socda in allaha kariha lakum qiila waqaala wakahrata su'aali waibaacaةa almaali wamanca wahaati wacuquuqa alummahaati wawaada albanaati erayadaas see uxigmadaysayn masjuuca wiina isugu habaysayne qiila waqaala buu idiin diiday kahrata suaal su-aasha badan iyo baryada badan idaacat almaal xoolaha oo la daadiya manca wahaati waa erayo sidoodaa u socda kaan oo diiday waa bakayl damaaci yaqaana cuquuqalumahaat hooyooyinka oo lagu kadeedmo wa'da albanaat iyo caruurta oo la aaso lagu kadeedmo hablaha wa qowlu hadalkiisana hadallada fasaaxada badan iyo balaaqada ka mid a ittaqi illaaha xayumaa kunta meeshaad joogta iyo waktigaad joogta ilaahay ka cabso waatbic alxasanata asayiata tamxuha wa atbic asayiata alxasana waaya wixii xumaanaheed samayso wanaag ku safee tamxuha way tirtiri wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqa wa khayru lumuuri awsatuhaa hadduu sidaa xadiid ahaan arrimaha waxa u roonka u dhaxeeya wa qowluh waxaa xigmadihiisa ka mid a ah, axbib xabiibaka hawna ma casaa an yakuuna baqiidaka yowma ma waa xadiid istraatiijiya ah ummadahasaad ola soconaysa axbib xabiibak waar jeclow qofkaad jeclaynaysa jeclaanayso qofkaad jale iyo gacal iyo xigto la noqonaysa jeclaanaysa jeclow hawna ma adoon ku talax tegina fudaydsaday casaa an yakuuna waxaa laga yaabaa baqiidaka inuu noqdo midku naca yowma ma maalinun waa markaas waabqid baqiidaka hawna ma casaa an yakuuna xabiibaka yowma ma haddaad qof nacayso ilaa sagxadda ha wada socon waa inta isjeclaataane haddaad qof jeclaanayso ilaa halka u dambaysa ha soconi waa intoo isdhacdaane wax iskula hadh wey mar walba arrimuu gacanta ilaahayba ku jiraana in wax isbedeli karaan ku xisaabta waatay soomaalidu odhan jireen waa la doogaya yaa la dacroon <laughs> war waa la soo doogaya abaartan u lagu jiri maaye waaya waxa la iskula hadha wey oo gobonnimada hala ilaashado waktiga duruufta jirto markaa ku xisaabtan in wax isbedeli karaan adulmu dulumaatun yowma alqiyaama gudcurka cadaalad la-aanta maalinta qiyaamaha waa gudcuryaa wa qowluhu fii bacdi ducaa'i markii uu ducaynayay baa wuxuu ihi allaahuma inii as'aluka raxmatan tahdii biha qalbi watajmacu biha amrii watulimu biha shacfi watuslixu biha ghaa'ibati watuzakii biha camalii watulhimunii biha rushdi wataruddu biha ulfati watacsimunii biha min kuli suu allahuma inii as'aluka alfawza fi اlqada wanuzula الshuhada wacaysha الsucada wanasra cala alacdaa ducadiisaasoo sidaa u habaysa ducooyinkiisuba saasay u badnaayen allahuma inii asaluka waxaan ku weydiisanayaa raxmatan tahdii biha qalbi naxariisaad qalbigayga ku hanuuniso wa tajmacu biha amri arrinkaygana aada ku ururiso wa tulimu biha aada ku ururiso shacfi waxa iga kala tagsan qofku ashcaf baa la idhaahdaa marka timihiisu ay firiirsan yihiin ay faraara leeyihiin waa ashcafa waa mid woofil ama timihiisu ay faraara leeyihiin markuu dee asrax noqdu feedhana waa isku ururayaan marka wuxuu leeya isku macnayiin tajmacu tulimu bihaa shacbi waxa iga kala urursan iga kala firirsan ilaahay ow naxariistaad ku ururiso isi wax badan baa iga kala firirsan wa tuslixu bihaa kaa'ibati naxariistaasoo aada ku hagaajiso waxa iga maqan wa tusakii bihaa camali camalkaygana aada ku barakayso wa tulhimunii bihaa rushdi hanuunkayga aad igu ilhaamiso wataruddu biha ulfati aada iigu soo celiso wehelkii aan ku weheshanayo watacsimunii bihaa naxariistaasoo aada iga ilaaliso min kulli suu dhibaato kasta allahuma inii as'aluka alfawza fi lqada ilaahay waxaan ku weydiisanayaa inaan ku guulaysto waxaad xukuntee wanaagsan wa nuzula shuhadaa dadka shuhadada ee si shahiidnimaa u dhinta sooryadaad siiso nuzulku waa nuzulan min kafuurin raxiim waa sooriyada sooriyada shuhadada siisay wa caysha sucadaa dadka guulaystee liibaanay siday u nool yihiin ayaan ku weydiistay wanasra cala alacdaa cadowgooda iga heliso oo aan guusha ka helo ilaa kayri dalik intaa aynu soo sheegnay iyo wax kale oo fara badan oo mima rawat lkaafa dadka dee badaniba ay wariyeen alkaaf aljamiic aw alcaama dadku intooda badani nusuusta ay wariyeena can maqaamaati nebigu halkii uu joogay bay ka wariyeen wa muxaadaraat muxaadaradeedkii uu qadimay bay ka wariyeen wa khutabi khudbadihiisii bay ka wariyeen wa adciyati iyo ducooyinkiisi wa mukhaatabaati iyo hadalku dadka la hadlayay wa cuhuudi iyo cahdigii iyo ballamuhu dadka la galayay waxalla waxaasi fasaaxadooda iyo balaaqadooda ayuu mid waliba lahaa waxyaabahaasoo mimaa laa khilaafa aanu khilaafba ka jirin annahu nazala min dalik inuu nebigu halkaa ka degay martabatan laa yuqaasu biha kayru darajo aan cid kale lagula qiyaasi karin darajuu ka taagnaa martabuu ka taagnaa aan cid kale la barbar dhigi karin rasuul allahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaaza sabqan wuxuu koobay mudnaan waxaaza wuxuu koobay sabqan ka mudhnaan uu ka mudhay wey kaasoo laa yuqadaru qadru ama laa yuqdaru qadru qadarkiisa aan la qiyaasi karayn wuxuu ka dheereeyey dheeraynoo aan la qiyaasi karayn waqad qaala asxaabu nebi maxamed asxaabtii mar la yaabay codkarnimadiisi iyo quruxdii kalaamkiisa oo waxay ku yidhaahdeen maa ra'ayna aladii huwa afsaxu minka cid kaa codkarsan ama kaa aftahansan weli maanaan arag isagoon is-ammaanaynina xaqiiqadun sheegaya diintana ku ammaanaya faqaala wuxuu yidhi wamaa yamnacunii oo maxaa i diidaya taa inaan fasiix iyo baliiq noqdo maxaa iga hor joogsanaya wainamaa unzila alqur'aanu bilisaani iyadoo qur-aanka luqadayda lagu soo dejiye lisaanu carabiyun mubiin waa luqad carabiyahoo cad iyadoo luqadii carabiga ilaahay ee qur-aanka uu kusoo soo dejiyey codkaygii iyo luqadaydii uu ka dhigay luqadaydii uu ka dhigay maxaanan fasiixu noqonayn macnaha waa guuldaro dadku hadday luqada carabiga qawadaanoo luqatulfaranjiga ay jeclaadaan waaba sida imika ayna haysatee ay dadku aamineen inaanay cisi ku helaynin luqada faranjiga oo ay maaragtay bartaan mooyaane tacarabi aanay waxba ku helayn tacarabida hadduu waayana diintiibu waayaya wa qaala maratan ukhraa mar kalea nebigu waxa ihi ana afsaxu alcarab carab baan u codkarsanay bayda anii min quraysh laakiin quraysh baan ah maca anii quraysh wey anigoo weliba quraysh qurayshna waa usii afwanaagsanayd carabna waa u fasiixsanay qurayshna waa u ahay wa wanashaatu fii bani sacd reer bani sacd qoladii eryada daaif aynu taariikhdooda soo marnay ila lixaliimati sacdiya ayaa ka mid ahayd kuwa ah. nashatu waxaan ku barbaaray fii bani sacdi qolada reer bani sacad oo iyagana luqad wanaagga lagu yaqaanayna waan kusoo dhex koray salaatu wasalaam isagoo maaragtay xaqiiqada sheegaya jamaca bidalika arrintan waxa uu ku koobay quwata caaridati اlbaadiyati wa jazaalatiha wanasaacati alfaadi alxaadira wa rawnaqi kalaamiha ila ta'yiid اlilaahi aladi madadahu lwaxyu aladi laa yuxiitu bicilmihi bashar jamaca bidalik intaa aynu soo sheegnay waxa uu isu geystay oo uu u geeyay intaa ah quwata caaridati albaadiya marka caaridadu waxa weeye xalaawada marka quwata xalaawati albaadiya baadiyaha afmacaankiisi quwadda uu leeyahay iyo wa jazaalatiha jazaaladuna waxa weeyaan cadamu rakaaka hadalkii oo mudakar ah horaynu usoo marnay waa jazlun shayun jazlun waa shay mudakara wey wa jazaalatiha iyo baadiyaha mudakarnimadiisi macnaha macaankii hadalka baadiyu lahaa iyo mudakarnimadiisi taa wuxuu u geeyeeya nasaacati alfaadi alxaadira xaadiradan oo reer magaalka reer magaalka erayadoodii khaaliska ahaa ereyadoodii lahjada ahaa ee liita ciyaala suuqnimadu ay ku jirtay ma aha laakin nasaacatu alalfaadi alxaadira reer magaalka erayadoodii khaaliska ahaa ee wanaagsanaa iyo wa rawnaqi kalaamihaa xaadirada wey reer magaalka kalaamkooda kiisii rawnaq ahaa manaa rawnaqa lahaa dhadhanka dhadhanka fiican wey iyo iftiinka intan wuxuu u geystay jamaca bidaalik wey intaa horeynu soo sheegnay iyo luqad wanaaggii baadiya iyo luqad wanaaggii magaalada wuxuu intaa isugu geystay maxay intaasoo dabeecaddii caadiga ahayd iyo dhismihii qofnimo saxday ayaa wuxuu usii geystay ila ta'yiid ilaahi xoojintii ilaahay alladii kaasoo madadhu lwaxyu waxa madadka u ah kaalinaya uu yahay waxyiga alladii waxyigaasoo laa yuxiitu bicilmihi bashar cilmigiisa aanu bani aadam koorin marka wuxuna loo fahmayaa uun fasaaxadii beledka iyo tii baadiyaha iyo tii waxyigu ku biiriyey intaasaa ilaahay isugu daray oo dabeedna wuu ka mudhay wixii ka soo wa amaa sharafu nasabi ile waxyaabihii dabiicigiisa dabcigiisa abaynu kolba mid soo qaadanayna nasabkiisa shariifka ahaa waa karami beladi iyo dalkiisii muddaa wa mansha iyo meeshii uu ku barbaaray fa laa yaxtaaj waa waxaan uga baahnaynba ilaa iqaamati daliilin calayh in daliiloo keenaba ma baahna sharafta nebiga meeshuu ku barbaaray sharafteediiyo iyo wanaaggeeda taasi in lagaa qanciyo daliil badan loo keeno uma baahna waa iska cad walaa bayaani mushkil wax mushkil ahoo maaragtay isweydaarsan in lagu caddeeyana uma baahno walaa khafiyin minhu wax qarsoon in lagu caddeeyana uma baahna arrintan ishkaalna male khafina ma aha intaasoo arrimood ah inuu sharaf ku lahaado fa innahu nebi maxamed nukhbatu bani haashim waa xulkii reer bani haashim wa sulaalatu quraysh iyo quraysh dhaladkoodii wa samiimihaa iyo dhuuxoodii samiimka iyo sulaaladaa isku mid ah wa ashraf alcarab iyo carab kuwoodii u sharaf badnaa wa acazihim nafaran iyo kii ugu mudnaa nafaran xagga qolo iyo tol min qibali abiihi wa ummi xagga aabbaha iyo xagga hooyada labadaba abtirsiimadiisu way ka qurux badnay wa min ahli baka iyo reer makaba min akrami bilaadi illaahi cala allahi wa calaa cibaadih wuxuu nebigu ka soo jeedaa min akrami bilaadi illaah dhulka ilaahay oo dhan halkay u mudnayd cala allaahi wa calaa cibaadih ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba ummadda miyirka qabta agteeda iyo ilaahay agtiisaba halkii ugu mudayd buu ka soo jeedaa ina awala beytin wudica linnaas laladii bibakka falyacbuduu rabba hada albeyt laa uqsimu bihada albeyt waa xaramanaa min an yujba ilayhi amaraatu kulli shay intee oo aayadood baa maaragtay qur-aanka waranaysa waaya waqad qadamnaa laku waxaanu kuusoo horumarinay fii awali lkitaab kitaabkan bilowgiisa maa fiihi lkifaayatu fii hada almaqaam meeshan wax lagaga maarmi karaba maa fiihi lkifaaya wax aad kuba maarmi karta fii hada almaqaam halkan aad ku maarmi karta ama halkan kaga maarmi karto oo maaragtay dee bilowgaad ka eegi abtirsimada nebiga iyo halkii taariikhdiisii hore waa habku ilaahay waa buruuyi meeshuu kasoo jeeda nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ambiyadu maadaamay sida dawadii ugu qaalisanayd dawadii ugu qaalisanayd mar hadday sidaan iyo wixii ugu qiimo badnaa ilaahay aan makhluuqiisa lamid mid ahayna cid walba ka wanaagsanaa ay ka yimaadeen cadowgooda uu badan yahaye cidda wax ka sheegaysa inaan marmarsiiyo loo helinayo in wax laga sheego awgeed baa ilaahay uuga dhigay naas mudan dad mudan baa ilaahay uu ka dhigay oo maaragtay dhan walba ka dhamaystiran waay waama waxay ahayd waxyaabaha awsaaftiisa khilqigaah qaybina waxa ahayd jibili waa qayb ilahay u abuuray qaybina waxa ay ahayd oo isla taasu raacaysa baruuri waa waxay noloshu keentay ayay ahayd amaa maa tadcuu ilayhi daruurat alxayaa shayga ay noloshu keenaysa baahideeda fa minhu ma alfadlu fii qilati fa waxaa ka mida waxyaabahan baahida ay keenayso maa shay baa ka mida alfadlu dheeraadkiiyo ammaantu fii qilatihi yaraysashadiisa ay tahay waxyaabaha qaarkood buu qofku ammaan ku yeelan karaa markuu yaraysto wey wa minhu waxaa ka mida maa shay alfadlu fii karati ammaantu ay ku jirto in la badsado waxaan qofka bani aadamkaa ku xeerana ma u baahan yahay ammaan ku yeelan karo qaar buu ammaan ku heli karaa inuu yaraysto duruufihiis qaarna ammaan wuxuu ku heli karaa inuu badsado bal aan kala eegno wa minhu waxaa ka mida maa takhtalifu alaxwaalu fiih waxaa ka mida qayb xaaladuhu ay iskhilaafayaan oo waktina qofku ammaan uu ku heli karo waktina uu ku eedaysnaan karo qofka bani aadamka iyo duruufta nolosha ee ku xeeran saddexdaa qaybood baynu u karnaa mar walbana wuxuu ka jeedaa nebigu dhinaca ammaanta leh falawalowka hore ee qofku ammaan uu ku helayo marka uu yaraysto nebiguna ammaanta uu ku lahaa waxa weeye waxaan soo socda kaalghidaai wannawm maalan waa cunnada iyo hurdada cunnada iyo hurdada labadaa maxaa mudan oo qofku ammaan ku helayaa inuu yaraysto inuu yaraysto onu badsan walam tazal ilcarabu waalxukamaa may ka suulin ama may daynin carabta iyo dadka xikmadda leh qadiiman berigoodii horeba tatamaadaxu inay ku ammaanto dadka biqilatihimaa labadan yaraysashadooda weligoodba waxay iska soo jireen ahaa dadkii xikmadda lahaa iyo si fiican dadkii nolosha u diraaseeyey markay qof ammaanayaan waxyaabahay ku ammaani jireen waxaa ka mid a ah inuu yaraysto hurdada iyo hunguriga iyo hadalka saddexdaa inuu yaraysto waaya watadumu bikafratihima badsashadooda waa la isku eedayn jiray lianna kafrata alakli washurb hadduu qofku badiyo cunadii iyo cabidda daliilun waxay astaan u tahay cala alnahami waalxirsi waashara intaasay ayay daliil u tahay wa halabati shahwa daliilun waxay daliil u tahay cala alnaham waa ka kalaanta walxirsi dadaal iyo washarah sharhuna waa xirs wuxuu lamid yahay unaamka isaguna kakanaan iyo hunguri weynaan iyo waqalabati shahwati qofka baahidiisiioo ka xoog badan in soori kaa qaaday hee waa nin seefi kaa qaaday baa layi uu kaa dhintay wey dumar bay eedeeyeen soomaalidu oo kadhan mayne kala gooy ha qabowde qaboweyn ku ridiy dee waad garanaysa marka intaa waxay ku eedaynayaan xayraanka iyo hunguriga meeshaa ka muuqanaya ayaa lagu eedaynayaa dadka rag iyo dumarba waa nooca wey marka waxa wey nahan iyo xirsi iyo sharax iyo qalabad shahwa waa intuba waxa weeyaan hunguri weynaan ayay tusinayaan cunno badan iyo cabiid badani oo waxay tusinayaan qofkani kalabatu shahwa baahidii raashininka cunidiiyo cabiddu inay ka xoog badato oo uu naftiisii xejin kari waayey ayay tusinaysa musabibun waxa ay u noqdaan limadaari dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba waxyeeladooda waxa in badan sabab u ah cunno badan iyo cabid badan siduu dee sabab ugu yahayna waa sida jaalibun liadwaai ljasad jaalib wuxuu soo jiidayaa cuno badan iyo cabid badani liadwaai iljasad jidhka caafimaad daradiisa macnaha cudurada jidhka cuno badan iyo cabid badan ayaa laga qaadaa cudurada gaajada laga qaado waxaa ka badan kuwa cuno badnaanta laga qaado sida imika la tijaabiya casrigan waa dadka quraacda musasaaceeya qadeeya cuwaaf ku rida casho mirasho waxaasoo dhan <laughs> walaa jaadlayaasha dadka hortaqeeyo iyaga hadalkoodaba dah sidii xoolihii dee raabsanayay markuu afkii madhnaan maayo ilaagawsii saliiliyo wadaan ay dhammaadaan marka ummadahan kale ee kula waanu ilbaxnay qofkaasi wuxuu u ilbaxay un wuxuu doonaya inu cunaan oo aanu mar qula joogsanin waaya marka cudurada inta faraha badan amraad min ataraf baa la ydhaha cudurada barwaaqada oo adiga arkee dee dadku si dhaksaa wadna istaagii iyo macaankii iyo dhiigkarkii iyo colosterolkii iyo waxalla waxan oo dhani waa cudurada terefka baa la idhaha dawo male wa khusaarat annafs khusaaradu waxa weeye culayska wa khusaarat annafs iyo naftu inay cuslaato uu qofkii markuu qofku masalan aada u dhargo ee uu faris ka qaadi waayo kelmad baynu ayay dadkeenu u yaqaanaa ee uu doono in dhan loo rido oo uu jiifsado maxaa la idhaha u ilwarahay baa laya arwaan ilwarramo nuuxsan kari maaye meelaan jiifiya un hala baneeyo <laughs> macnaha socod iguma jiro intuu dhargaabu dabeetana odhanaya hayna kicinina haynagu degta cunada hayna dhaqdhaqaajinina buu leeya haynagu degtee waayo wamtilaa'i dimaaq iyo maskaxdii oo mashquusha oo dhiiggii maskaxda ka hawlgeli lahaa gurmad waxaa loogu soo dirayaa caloosha sidii waxaa loo ridqi lahaa meeshan cuurane buurane galay ayaa dhiiggii maskaxda ka howlgeli lahaa ayuu soo gelaya dabeedna maskaxdii waa ciiraysaayoo qofkii halkaasuu ka jiifsanaya dee se u taxliiliyana dhaqaartiirtu wey waa taxliil debiya markastoo qofkii uu dhergo dhiiggii baa ku yaraanaya maskaxda ile hadumi baa looga baahan yahay xagga hoose dabeedna dimaaqii wuu seexanaya wax kalema jiro waqilatuhu haddaba cunla badnaantii haddii balaayadaa ay keento wa qilatuhu cunadii iyo cabiddii oo la yareeyaa daliilun waxay tusinaysaa cala alqanaaca qofkii inuu yahay qof kaaftoon wa milki nafs naftiisiina hagan kara wa qamci shahwa rabitaankiisiina xakamayn kara waerayo isku wada dhow qanaacada milku nafsi qamcu shahwa naftiisii buu qofka xakamaynaya mar haddii naftiioo sii macaansanaysa cunadii iyo cabidii aad ka hakiso oo aad ka joojiso iyadoo dhadhan macaan cunadii ay leedahay waxaad tahay qof ku talagalahoo la isku halayn karo oo wixii uu doonayaba dayn kara musabibun waxa ay sabab u tahay cunadii iyo cabidoo la yareeyaa lisixati caafimaadka wa safaa'i alkhaatir iyo qofka fikirkiisu inuu caafimaad qabo wa xiddat dihn iyo qalbiga oo soo jeeda xidadu waa fiiqan manaa qalbigii qalbigaagii baa fiiqan oo nool kamaa ana nawma hurdadii daliilun sida ay daliil u tahay cala alfusuulati waadacf marka fusuuladuna waxa weeyaan waa radiinimo waa daciifnimo waa isku dhow yihi cala alfusuula kullu mustardal radii baa la idhaha wa kasalu nafs cala alfusuulati caajisnimo iyo dacfi tamardaro ayaa hurdadii badnayd ay keenaysa wa cadami dakaa iyo cadami adakaa'i waalfatana inaanu qofkii noqonin qof soo jeedo oo fariida addakaa waalfatana waa fariidnimada iyo caqli badnaanta iyo soo jeedka dumarka marka dumarka iyo ragga iyo soomaalidu dee dhaqanka eeg ereyadan uu kuleeyahay dadka xukamada abaa ah sidan wax uga sheega waxay idhahdeen raggana waxa u daran bay idhaahdeen yaa calooshii la ciyaar iyo ciilkama kore dumarkana ciirteed bogata iyo casarkii seexaddu <laughs> marada say isugu munaasib yihiin meeshaynu marayne ninkani calooshiisu la ciyaaray wuu dhargay dabeedna dhan ku doono u riday ku doonana wuu feedhay tu doonana wuu waxeeyey ku doonana wuu caayay dhan walba wuu kaxeeyey ciilna kama korayo oo macnaa cid uu dul qaadanayaaba ma jiro kii eegaba u dharbaaxaya dumarkiina ciirteed bogato ciirtaasay ka dharagtay casarkiina way seexa hada salaam dad iyo dunya midna ma jiro waa labadaa cunadii iyo cabidii iyo seexashadii wey wax xikmadu way isu tegayaanoo luqad kasta ahaadeen wixii xikmada macnaha arrintani waxay ka turjumaysaa dabciga saliimka ah iyo fidrada caadiga ahi inay ammaanayso wuxuu sharcigu hore u ammaanay waayo musabibun alkasal cajsi bay keenaysaa wa caadat lcajs cajsiga caadadiisa weeye wa tadyiicu alcumr cumriga ayay ku luminaysaa fii kayri nafcin dheef la-aan wa qasaawat lqalb qalbigii ayay tawafinaysaa wa kaflatihi wa mawti qalbigiibaa qaafil noqonayo kolkuu hurdown marna wax cuno marna hurdo qalbigii wuu dhimanaya waay bal arrimahan u fiirso markaa uu ka warramaya dhaqankii nebigaba ahayn calayhi salaatu wasalaam waxyaabahan liitoo dhan waa wuxuu nebigu dadka in fara badan uga digayay waxna waynu ka aragnay xaqiiqatan oo dee iminka waxay yidhaahdaan ummadaha adduunyadaanu aada uga shaqaysanayna saddex saacadood waktiga ha loo qaybiya bay idhaahdeen macaa saddex qaybood baan leeyahay saddex meelood oo min sideed saddex sideed lagu dhufto waa iyo labaatan sideed saacadood oo qofku uu shaqaynayo iyo sideed uu hurdayo iyo sideed uu nafisayo oo danihiisa gaarka ah uu qabsanayo ama uu nafta u raaxaynayo saddexdaa sideedaad islaamku maba qabe uu kasii sii yareeyeyba sideedda hurdada oo lix saacadood baaba qofkii ku filanba shan habeenkii iyo saacad maalintiiya inta kaleba wuu hawlgelayaa waa loo ogolya ha inuu naftii u raaxeeyo laakiin sideed ma wada helayso sideeddaas sideeddaa hurdada iyo sideedda hadalka loo baxayo labadaasaa lasoo ururinaya dabeedna waktiga uu qofkii helayaa wakti aada u fara badan wey sideed iyo toban saacadood buu heli karaya inuu diin iyo dunyo ka faaiideeyo sideed iyo tobankii saacadoodba haddaad qayisho oo aada hadasho oo aada istihlaak iyo un ku jirto waa ayaan darro weyn wey maalin walba markay sideed iyo toban saacadood oo diin iyo dunya aada wax ka kororsan lahayd kaa lumaan waa dhibaato weyn wey wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waxa uu ahaa qad akhada min alakli wannawm cunidda iyo hurdada wuxuu ka qaatay bilaqali intaa yar in yar buu ka qaadan jiray wakhasa calayhi salaatu wasalaam waxada calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu dhiirigeliyey maxay in la yaraysto hurdada iyo cunada iyo cabidda badan waxay iminka kusoo ururiyeen caafimaad ahaan qofku afar iyo labaatanka saacadood inuu hal mar wax cuno inta kalena cunada musaacidaadka la idhaahdo ee kabitaanka sharaabka iyo dareerayaasha koobkooban iyo inuu isticmaalo saddexda jeer hal mar inuu wax cuno waa sidii nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam ama waabu ka yaran jir waxau hi maa mala-a bnu aadama qofka bani aadamkii ma buuxinin wicaaan weel sharan min badnihi calooshiisa ka balaayo badan fijaanka ugu hawl badan ee qofku uu cabeeya oo caloosha min badni waayo haddii uu qofkii dirbiro dee waxa ka soo baxaya waxaa horeynu soo marnay shahwadiisii baa kacaysa qofkii waxa hurdadii baa ku badanaysa cibaadadii baa ku cuslaanaysa shaqadii baanu karaynin wax alla waxaa soo dhan aadam ina bani aadam waxa ku filan luqaymaatin xoogaa cantuugooyin ahoo yuqinna sulba dhabarka qotomiya dhabarka u tiiriya bahasha gaajada la idhaahdaa dhabarka way soo godaa oo qofku ma kala toosi karo oo waatii aynu ku googaalaysan jirnay shayga marka uu maran yahay culus markuu buuxana fudud calooshuu ahaa mar alla markaa qofkii calooshii ay madhato wuu qablanaya qablanka sooma taqaanin waa xooluhu kolka ay aada u gaajoodaan bay qablamaanoo dabeedna way ruqdaan way hawaarsanayaan marka waxaa ku filan luqaymaad xoogaa cantuugooyinahoo araxda u toosiya oo uu ku tamariyo uun ku shaqo tago fain kaana laa maxaala haddaanu qofkii dibna iska daynaynin iyo dhereg fa ulun liacaami wa ulun lisharaabi wa ulun linafasi meel cunid iyo meel cabidda iyo meelaad ka neefsato macnaa boqolkiiba lix dhowr iyo lixdan wax ku cun dee dhowr iyo soddon kolkay kuu banaan yihiin nin ordi karayaata boqolkiiba dhowr iyo soddon waliana karat anawmi min karat alakli washurb hurdada badane waxay ka timaadaa cunid badan iyo cabid badan nabiguna saa ma ahayn calayhi salaatu wasalaam waqaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tihi lam yamtali jawfu nabiyi sala allahu alayhi wasalam caloosha nabigu may buuxsamin sharacan dhereg qadu weligeedba weligiiba muu dherginba weligii ma ahayn kuu dibira ama dherga wainahu kaana fii ahli markuu reerkiisa dhex joogo waxa uu ahaa laa yasalhum acaaman raashin ma weydiisan jirin walaa yatashahahu ishtiha iyo iskamana daba ridi jirin wey iskama daba ridi jirinoo uma dhereerin jirin in abcamuuhu akala hadday wax siiyaan u cuni jire wamaa adcamuuhu qabila waxay siiyaanna wuu iska aqbali jiray wamaa saquuhu shariba waxay cabsiiyaanna wuu iska cabi jiray nin waxa ugu howl badani wax kalu ahaa laakiin cuniyo cabid mu ahayn markaa waxisiiya iyo maxaa loo samayn waayey maxaa loo waayey iyo kan dooni maayo iyo kani wuu xun yahay iyo kan hala keena iyo tafaasiishaa ma geli jirin weeye waxaa bani aadamka in badan ka soo yeedha wa fii saxiixi xadiid xadiid saxiixa waxaa ku sugnaa macnaha waxaynu ku dhex jirnaa duruuftii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee dabiiciga ahayd shayga ammaanta qofka bani aadamkaha uu ku leeyahay marka uu yaraysa wuu yaraysan jiray nebigu waxa uu ammaanta ku leeyahay in la badsadana w soo socdaa wuu badsan jiray waxa labada dhan kolba mid ammaanta uu ku leeyayna dhinaca ammaantanuu kolba raaci jiray laakiin kii yaraysashadiisa in la yareeyo ammaanta uu kulahaa baynu marayna xadiid saxiixa waxaa ku yaalay ma ana amaa ana anigu rag iskuma jira anigu falaa aakulu mutakia anigoo tangiigsan wax cuni maayo wlitikaa itigaaga lagu sheegayaana huwa tamakunu in loo faarumaysto weyi lilakli cunidda <laughs> in lowga loola baxo jilibka in loo aaso wey lilakli cunidda wataqacdud in loo yuurursado liljuluusi lahu fadhiga raashinka loo fadhiisanayo masalan kalmutarabbic qofkii oo adimada isdhaafsada mutarabbic iyo washibihii wixii lamida wey mutarabic waa qofka had iyo jeer markaad fadhi caadiya fadhideed cagaha isweydaarsato fadhi culimoodka kaasoo inaad raashinkiisaa ugu fadhiisto weeye ka aan u fadhiisan jirin ee uu leeyahy uma fadhiisto min tamakun iljalasaat waa fadhigii oo lagu lagu dego allatii fadhigaasoo yactamidu fiiha uu cuskanayo aljaalisu qofka fadhiyaa calaa maa taxtahu shay hoostiisa ama kursi ama barkimo ayuu ku fadhiisanaya ogobay kursigan ku-qadayntiisi iyo xikmad baa ku jirta oo imika marka aad adigoo jilbaha yaro laabtay wax cunayso iyo markaad sidan adigoo ufadhiya wax cunayso dee way kala duwanta oo marna calooshiiba haafa oo waad barqabatay markaad jilbaha iya wax ku cedherido laakiin iminka markaad sidan tahay maashi way subaxsanta dee waxaad ka dhigan tahay nin taagan geeljiru markay doonayaan caanaa inay ka dhargaan fadhigu ku cabaya marka uu ini dhimantana wuu isla taagaya soo saama wuu isu sara taagayaa dabeedna wuu ku buuxinayaa baaqiga macnaheedu waxa weeye maalina ma banaana markaa marka ninka kursigan ku fadhiya calooshiisii waxa weeyaan waxalla wax cidhiiriya ma jire way dhamaystiran tahay si toosay utaagan tahay marka aad buu dhargi karaya hadduu barkimo ku fadhiistana waa lamid laakiin hadduu jilibka ku laabo caloosha dee way barqabsoomaysa way barqabsoomaysa kadalik haddii uu maaragtay suun xidho iyo beel adag oo calooshii uu ku gijiyo iyo hadduu dabciyo isku cuno noqon maayo yal calooshu waa balaasig yaroo kala baxaya marna ururaye waaya kahay markaa wuxuu idhahn waljaalisu calaa haadihi alaaya habkan qofka u fadhiya barida wax dhigta yastadci lakl cunmuu u yeedhan karaa wayastakfiru minhu waanu badsan karaa koladu kor isu qaaday calooshiina kala bixiye wanabiyu calayhi salaatu wasalaam nebigu inamaa kaana juluusuhu cunadiisu waxay ahayd lilakli inamaa kaana juluusu lilakli fadhiga uu cunada u fadhiisanaya wuxuu ahay juluusa almustawfiz muqciyan mustawfiz mustawfisku waa musrici soomaalidu waxay dhahan waxaa jiradaa wakti fadhigu kabaloob yahay hadalkuna kowkow yahay kalaamkuna hadalku fadhiguna kambaruur yahay hadalkuna kowkow yahay macnaha wakti aan la nafisiba gelaynin fadhigu kabaloob yahay kabaloob baa loo fadhiisanaya ko waa mustawfiskan wey mustawfiskaas iyo hadalkiiyo kawkaw ah oo si dhakso ah loo dedejiyo oo maaragtay aan araar badan iyo waxba lahayn marka wixii soo dhami kawkawda iyo kabaloobka ah ayay cunadiisu ahay marka mustawfisku waa qofka musrica weeye ee degdegaya weye kan kale lagu leeyahay muqciyanna waxa uu labada adin ayuu mid laabaya midna kor buu usoo qotominaya markaad ataxiyaadsanayso adiga labada jilib dhiga labadaa jilibood midun kor utaagto wey midna laabto marka kanaad kor utaagtay calooshii baad ku tiirinaysa kan kalena waxaad ku fadhidaa adinkii kalena waad ku fadhidaa markaa waxaa meeshii ka soo baxaya tilibkanaad laabtay calooshiibaad ku tiirinaysa isku xejinaysa waad kala barqabanaysa baashi wayaquulu wuxuu odhan jiray inamaa ana cabdun waar addoonun baan anigu ahay aakulu kamaa yaakulu lcabd te addoomaha caadigiisa wuxuu cunaanun baan u cunayaa waajlisu kamaa yajlisu lcabd qof caadii siduu ufadhiistu maan u fadhiisanaya wakadalika nawmu hurdadiisu kaana qaliilan way yarayd nebiga wamaca dalika faqad qaala waxaanuu yihi waxaanuu yihi inta yare hurdana wuxuu yihi ina caynaya tanaamaane walaa yanaamu qalbi indhahaygunba seexda qalbigaygu ma seexdo marka sidaasuu ammaan ugu lahaa wixii in la yaraysta ay ammaantu ku jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam allahu subxana wa tacaala